aqwaalihi wa afcaalihi wa sharcihi wa qadarihi maa khalaqna asamaawaati waalarda ciraryaalka iyo dhulka maahnaan abuuriniyo wamaa baynahumaa inta u dhaxayda ilaa bilxaqi xaq xaalan ku dheehannahay maahane iyo wa ajarin muddadaas oo musaman la magacaabay waladiina dadka kafaruu gaaloobay mucriduuna waa kuwii ka jeesanaya camaa shayga xaggiisa undiruu looga digay min albacfi waalxisaabi waaljazaa wixii looga digay ee ah in laysoo bixinaa in laysxisaabinayo in la abaalmarinaa waa ka jeesanayaanoo ma ka cabsanayaan mana ka diyaargaroobayaan qul waxaad tidhaa nabiga subana wa ra'aytum gaala bal iiga warrama ma ladii shayga tadcuuna aad caabudaydaan min duunillaahi allah qayrkiis xaala uu yahay aruunii itusa maa muxuu yahay daakii khalaquu ay abuureen waxa aad caabudaydaan maxay abuureen min alardi dhulka xaaluu ka mid yahay dhulka qayb ka mid ohi abu abuureen itus am lahuma waxaa u sugnaaday shirku wadaagsi fi samaawaati fii khalqi samaawaati ciraryaalka la abuuristooda ay ilaahay la wadaagsadeen ma taasaa jirta iituunii iila imaada bikitaabin kitaab kitaabkoo min qabli haadaa qur-aanka ka hor ahaaday oo sheegaya ilaahay qeyrkiis in la caabudo keena ow ahaaratin ama mid la soo guuriyey keena ahaaradaasoo min cilmi cilmi ahaaday in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa ku run sheega in ilaahay cid kale lala caabudi karo qaala tacaalaa ilaah wuxuu yidhi waman axadkeebaa adallu ka baadi badan minman qof yadcuu tuubayo baryaa min duuni illaahi alla qayrkiis xaala uu yahay man qof tuugaa man axad tuugaa man kaasoo laa yastajiibu aan ajiibayn lahu liddaaci midka tuugaa ilaa yowmi alqiyaamati maalinta laga gaaro qiyaamaha ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha maalinkiisa ilaa laga gaaro aan ajiibay oo wahum ayaguba kuwa la tuugayaaba haafiluuna kuwii moog ahaadeen can ducaa'ihim la tuugidda la tuugaada cid ka baadi badan yaa sheegi karu ilahay leeya istifaam inkaariya bimacnaa nafyiha la yidhaah waa man ah ومن أضل يا كبابي بدن أي لا أحد أضل من بإكر من أجر قف كبابي بدنك قف يرانا يطوبي أحد أن أجوابين إلى قيام اللقيرو غايده oo ah ilaa qiyaamo la gaaro macnaheedu maaha markii qiyaamo la gaaro jawaaba maaha markaas uu jawaabid la'aanta arrin kale ku soo darsanay arrinta kale oo ah inayba la xawlaytamaan kuwii ay wax ka sugayeeno duugi jireen aadan la xollaytamaho cadow ku noqonaale ordiga tirna aadan caabudin oo ajiibid la-aantii culays kalaa ku soo darsama ee maaha marka qiyaamo la gaaray ajiib ayaa maaha qiyaamo marka la gaaro ajiibid la-aantiiyay wax kale ku soo darsamaya oo ah inayba cadowga ku noqdaan taasa ku soo darsamay yaa sheegi kara qofka baadida allaah cid aan ahayn haddaad qaylido afar iyo labaatan sac kuuma jawaabi karto kitaabka alle saasuu sheega nabigeennana saasuu sheega sala allahu calayh wasalam ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala addoommada ilaahay ee dhulka korkiisa ku istaagay ambiyada rususha awliyada saalixiinta inta kan ugu fadli badan waa nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi u sheeg dadka qul laa amliku li nafsi nafcan walaa darra waxaad ku tira aniga nafsadda igu jirta dhibna kama celin karo dheefna ma soo jiidi karo bal waa ka warrama waa nebi moxamed sala allahu alay wasalam nabigeenna suubanna sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi waclam ana alummata low ijtamacad calaa an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu laka walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishay lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayka ogaada qof wab ogow hadday ummadoo dhan kulmaan jinni iyo insi ambiyada iyo awliyada rususha iyo sidiiqiinta shuhadada iyo qayrkood saalixiin iyo qayrkood ee ay isku dayaan shay inay ku taraan oo wax nacfiya ay ku taraan kuma tari karaan ilaa shay isaga rabulcaalamiin uu ku taray maahan kaas waa helaya ma dhici karto inay ku taraan hadday dhammaan isugu tagaan inay dhibkuu geystaan ma geysan karaan maamulku gacanaluu ku jira keligiisa koonkan ku tasarufa saasuu leeyahy nabi maxamed sala allahu calayh wasalam marka ilaahay qayrkiis qofka u qaylinaya waa qofka dadka ugu baadida badan ee weliba ugu qayliyayoo ka tuugaya wax rabbulcaalamiin uusan banu aadanka waxa weeyaan uusan karsiin oo uusan sabab uga dhigin ee uu keligiis bixiyo waxyaalana ilaahi weyna addoommadu karsiya oo sabab uga dhiga oo soo marsiiyo waxyaalaan rabbulcaalamiin addoon weligii sababba ugama dhigo axadka dembiga dhaafa waa alle cid kale kuma dhaafi karo weligiis xataa qof kale ilaahay ma dhihin dadka u dembi dhaaf anaa kuu dhiigay shaqadaas maya ma jirto ha ma jirto weliga arki mayd isagu ma jirto weliga arki mayd marka qof u qayla dhaansanaya ilaahay qayrkiis waa qofka dadka ugu baadida badan ilaa wuxuu yidhi wahum kuwa la tuugayaa haafiluuna waa kuwii moog can ducaahim la tuugidda la tuugaada inaad qayliya idaacadaha iska qaaqleen warba kaama hayaan waaba moogyihiin waaba moogyihin wa idaa xushira naasu dadka marka la soo shiriyo kaanuu waxay ahaanayaan kuwii la tuugi jiray acdaa'an cadowyaal lahum liddaaciina kuwii tuugi jira caabudi jiray kuwii tuugi jiray cadowku noqonay taasaa soo kordhaydo ajiibid la-aantii taasaa ku soo darsameed wa kaanuu waxayna noqonayaan kuwii la tuugi jiray kaafiriina kuwa diida bicibaadatin ayaga la caabudiddii la caabuday marka horena baryaal laga cabiro marka dambena cibaado xaylay nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam adducaau huwa alcibaada nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay wasalam xadiidka tirmidi adducaau huwa alcibaada xadiidka tirmidi nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay wasalam baryadu waa cibaado marka aakhiro la tago marka aniga ima caabudin beriyaana kaa ahay ay leeyihiin waaba ka beri noqonaya qofkii tuugi jiray beriyay ka noqonaya waidaa tudlaa marka lagu aqriyo calayhim gaalada korkooda aayaatuna aayaadkeenna bayinaatin xaalo ay yihiin kuwii cadcad aayaduhu ee bacsigii tusa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kayfaru gaaloobay lilxaqi liajli lxaqi xaqa dartiis waxay u yidhaahdaan lamaa jaahu marka uu u yimaado xaqa haadaa midka loo yimid sixrun waa falfal sixirkaasoo mubiinun bayinun oo cad qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftara muxamed asagaa been abuurtay hu waxa uu la yimido qur-aanka qul waxaa tira subane in iftaraytu anugu haddaan been abuurto falaa tamlikuuna lii ii milki maydaan min allah an tadfacuu cannii inaad iga difaacdaan min allaahi min cadaabillahi cadaabka alle xaalu ka mid yahay shay-an waxba huwa alla huwa allah aclamu isaga u ogaal badan bimaa wixii tufiiduuna fiihi aada dhex gelaydaan oo dhex dabaalaneydaan baadilka kafaa bihi allah ku filan shahiidan markhaati baynii wa baynakum aniga iyo idinka dhexdeenna wa huwa allahna alkafuuru waa midka dembi dhaafka badan alraxiimu ee naxariista badan qul waxaa tidha suubana maa kuntu anigu meeyihi bidcan bilow bilowgaasoo min arusuli rususha xaggooda ka ahaaday wamaa adri mana ogi maa yufcalu bii waxa aniga laygu samaynaa walaa idinka waxa laydinku samaynaa in attabicu maa attabicu anugu ma raacayo ilaa maa diinka maahani yuuxaa ilaya la ii waxyoonaa wamaa ana anuguna maihi ilaa nadiirun diga-un ma ahane digahaasoo mubiinun bayinu nadaarati digiddiisu ay cad tahay ilaahi weynaa wuxuu noo sheegaa subxaanahu wa tacaala mushrikiinta kufrigooda iyo cinaadkooda aayaadka ilaahay ee cadcad ee caddaynaya alla keligiis in la caabudo la tuugo loo dana sheegto ee caddaynaya bacfiga iyo xisaabta iyo jannada iyo naarta ee caddaynaya xaqa baadilkana ka digaya marka lagu dul aqliyo maadaama ay diideenaysan aqbalin diididda kaliya kuma gaabsadaan ee dicaayaday ku furan aflagaaday u geystaan markay diidaan diididda kaliya ku gaabsamayaan sababtoo ah haddii xaqii la sheego la yidhi waa xaq oy diidaan waxay ka cabsanayaan in laydhaha waa xaqdiidyo marka waxaa dembiga shartiisa ka mid a ah. inna min jasaa'i sayi'ati asayi'ata bacdaha xumaanta qofku sameeya cuquubada deg deg ah oo ka dhalata waxaa ka mid ah dembigu inuu dembi kale kuu sii jiiyo markay xaqa diidaan xaqdiidnimadiya waxay ku sii xambaareen si ay baadilkooda u qurxiyaan in ay xaqa dicayad ku furan oo yidhahdeen anagu baatilan diidanay goormaan xaqii saasay ku xambaara ilaah wuxuu yidhi subxaana wa idaa tudlaa marka lagu aqriyo calayhim korkooda aayaatuna aayaadkeenna bayinaatin xaale ay yihiin aayadu kuwa cadcad oo macnaha ay tusayaan waadix uy cibaadatullaahi wax la kaliya in la caado bacsiga xisaabta jazaa jannada naarta nabiga sala allahu calay w slam rasuulnimadiisa xaqnimadeeda qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu xaqa ku gaaloobay lilxaqi liajli lxaqi xaqa daradiis xaqay ka caraysay xaqaasay ka cananiyoomayaan xaqa dartiis waxay u yidhaahdaan lamaa jaaahum xaqu markuu u yimaado haadaa waxa noo yimid ey maa jaaa bihi muxamed waxa muxamed loola yimid sixrun waa falfal ayay yidhaahdaan sixirkaasoo mubiinun bayinun oo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi am yaquuluuna ma waxay leeyihin iftaraahu muxamed asagaa been abuurtoo jeebkiisa kala yimid ee allah uma soo dhiibin ma saasay leeyihiin qul waxaad ku tidhaa suubane in iftaraytu anugu haddaan been abuurto horta ilaahay waaba ciqaaba qof ilaah ku been abuurtay alla waa ciqaaba marka in iftaraytu anugu haddaan been abuurto falaa tamlikuuna ii milki maydaan lii aniga min allah ay an tadfacuu cannii inaad iga difaacdaan ii milki maydaan min allaahi allah xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an waxba ilaahay xaggiisa cadaabka uu iiga keeno hal shay oo ka mida igama difaaci kartaan ma iga difaaci kartaan marka taas anaa ku dhib mudanayo laakiin idinku waxaad ka fakertaan haddii xaq uu noqdo waxaan la imid idinna aad diiddeen maxay noqon taas ka fakara haddaan anugu qaldamay anugu idin dhibi maayeen anay igu egtahay huwa rabbigay aclamu waa mid u ogaal badan bimaa tufiiduuna fiihi waxaad dhex gelaydaan waxa aad dabaalanaydaanoo baatilkaa rabbigay waa og yahay waa waciid daran wey waana inka abaal marinaa wey kafaa bihi allah ku filan shahiidan mijeetii shahiidin xagga markhaatiga beynii aniga iyo baynakum idinka dhexdeena qof walbaa wuxuu ku sugan yahay markhaati rabbiya ugu filan wa huwa allahna alkafuuru waa mid dembi dhaaf badan alraxiimu oo naxariis badan qul waxaa tira suubane maa kuntu anugu maihi bidcan bilow ey awala rasuuli maihi wey bidci waa shayga bilowga rasuul alla soo diro banu aadana aniga uma horeeyo dhammaan rusushu way ga horreeyeen bilowgaasoo min rusuli rususha xaggooda ka ahaaday may aniga layguma bilaabo weligeed rasuul alla soo diri jiray yidha alla kaliya la caabud wamaa adri aniga ma ogi maa yufcalu bii aniga waxa laygu samaynaa walaa bikum idinka waxa laydinku samaynayana anigu ma ogi maxaa loola jeeda nabiga sala allahu calay wasalam rabbi wuxuu leeyahay waxaad tidhaahdaa aniga waxa laygu samaynaa anigu ma ogi idinka waxa laydinku samaynayana anigu ma ogi maxaa in loola jeedo laba qowlaa lagu fasir qowl waxay tahay aniga waxa laygu samaynayo ma ogi oo aakhiro meelaan degayo ma ogi idinka waxa laydinku samaynayana ma ogi oo aakhiro meelaad degaydaan ma ogi macnahaas haddii lagu fasiro aayadda aayad ka dambayda soo degto u cadayday nabiga sala allahu calayh wasalam aakhire meeshuu ku dambaynaa isaga iyo inta raacada iyo meeshay gaala ku dambaynaydo waana la nasaxay markaas haddii saas loo fasiro maxaa yeelay nabiga waxaa lagu soo dejiyey liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar aayaddaasa lagu soo dejiyo caddaynayda dembigiisii horay kiisii dambeba in la dhaafay jannada guriga uu ka leeyahaaba la tusay nabiga sala allahu calayhi wasalam markay aayaddan soo degtayna saxaabadu waxay nabiga ku yidhaahdeen hanii-an laka yaa rasuulallah waa kuugu tahniyadaynaynaa rasuulka allah in dembigaaga hore iyo kaagi dambeba la dhaafay markaasaa waxaa annaga xaalkaynu muxuu yahay markaasaa waxaa soo degay liyudkhila almu'miniina walmu'minaati janna aayadaasaa soo degtay oo ayaduna caddaynayda dadka nabiga raacay in janno alla dejinayo rag iyo dumarba aayaddaas ayaduna soo degtay marka haddii macnahaas hore lagu fasiro waa la nasaxay laakiin macnaha waxa weeyaan ibnu jariir dabari imaamu mufasiriin uu cuskaday uuna yidhi xaafidku macno kaleba ma banaana shakina ma leh waa in macnahaas lagu fasiro waa macnaha labaad waa macnaha uu ku fasiray xasan basri oo ah maahan aakhiro waa adduun aakhiro weligiisba waa loo sheegay waa ogaa asagu inuu janno inta raacdana janno leedahay waa uu ogaa cidda diidday inay naar leedahayna wuu ogaa weligiisna waa sheegi jir laakiin mas'alada oo uusan ogayn oo uu leeyahay ma ogi aniga wax laygu samaynayo idinka waa adduunyada waa adduunyada basri wuxuu yidhi amaa fi laakhira fa macaad allah aakhiro waxa lagu samaynaya inuusan ogayna ilahay ka magangalaata waa oga inuu jannada ku sugnaano laakiin macnuhu wuxuu yahay laa adri maa yufcalu bii walaa bikum fi dunya aniga iyo idinka wax kala ku samayna adduunka ma ogi aniga malay masaafirina maka ma layga caynina sidii ambiyada iga horreeyay loo masaafiri jiray oo gaalada u masaafiri jireen ma lay dilaa sida ambiyo loo dili mase waa guulaysana idinka ma dhulka alla idinla jara ma dhagxaan maanah cirka kaga soo daadanay mase xaqaad rumaynayda mase inta gaalnimada ku adkaysataana laydin ciib goyne taasay ku kaadun waa adduunka ma ogiyo ee aakhira wuu ogay waa caddeen halkaas markuu maraa xaafid ibnu kaiir masalo muhiim ah aad u muhiimuu ka hadlaa ayna aad ugu quldameen dad badanoo ku baadiyoobeen waxa ay dadku waa saddex qof nabi muxamed sala allahu calayh wasalam uu noo sheegay ama qur-aankaba la ku sheegay inuu ahlu jannaya qofka nuucaasa waxa waajiba in la caqiideeyo inuu ahlu jannaya iyo qof gaalnimo ku dhintay waajib waxa ah in la caqiideeyo inuu naarta gelayo qofkii gaalnimo ku dhinta waxaa soo harayo saddexa qofka nool ee xaalad uu ku dhintay aan la ogeyn xaaladu ku dhima doono aan la ogeyn waa nool yahay wuxuu ku dhimanaya lama ogeyn qofka nuucaasa ma bannaana in la yidhaha waa ahlu janno ama la yidhaha ahlu naac maxaa yeelay qofka adugu waxa uu ku sugayo xaqiiqada ah ma ogaan karti iimaanku waa saddex qaybood cinda ahlisunna waljamaaca waa caqiidada iyo tasdiiqa qalbiga ah iyo qowlka lisaanka ah iyo camalka jawaarixda dhawaaqa carabka waad maqli kartaa camalka xibnaha waa u jeedi kartaa laakiin tasdiiqa qalbiga rabbi kaliya hadaalacda ma ogaa karta adigu qof aan iimaan dhaba lahaynan jannada gelina oo aan qalbiga xaqa ka rumayn saas daraaddeeda qofka wanaag haddaad ku aragto waa aljanno mar haddaan sharcigu caddaynoo shaaricin sheegin ma dhihi karto ee qofkaad khayr ku aragto waxaad dhahaydaa waxaad leedaa khayraa loo rajayna qofkaad xumaan ku aragto waa ahlunaar ma dhihi karto maxaa yeelay wuxuu ku dambaynaya ma ogti inuu ta toobad keeno ilaahay qaatumo wanaagsan siiyaa dhacda mar hadduusan gaalnimo ku dhiman wuxuu ku dambaynaya adiga ma ogti shar haddaad ku aragto waa loo cabsana hadleen saas weeye caqiidada ahlusunna waljamaaca dhowr tusaale yarna waa ku darayna ugu horrayn xaafidku wuxuu soo arooriyey saxaabigii jaliilka ah markuu dhintay cumaan ibnu madcuun cumaan ibnu madcuun waa kuma hor cumaan ibnu madcuun wuxuu ka mid yahay min asaabiqiina alawaliina almuhaajiriin saddex iyo toban qofa islaamnimo uga horreeyey waa qofkii afar tobnaad sida uu yidhi xaafid ibnu xajar alisaaba fii tamyiisi saxaaba waa qof qofkii afar iyo tobnaado islaama muhaajiriintii ugu horreeyo xabasho u hijroobuu ka mid ahaa asxaabuulbader uu ka mid ahaa saxaabadii nebi maxamed kala qayb gashay sala allahu calay wasalam bader wa awalu man maata min almuhaajiriina fi lmadiina magaalada madiina ninkii ugu horreeyay muhaajiriinta oo dhinta wey waa awalu man dufina filbaqiic qaburaha baqiic ood aragteen qofki ugu horreeyo muhaajiriinta ka ah lagu aasawo isagaa ugu horreeyey saxaabigaas markuu dhintay gabar saxaabiyada oo la dhihi jiray umulcalaa oo ka mid ahayd gabdhihii saxaabiyaadka ay nabiga baycada la galay radia allahu tacaala canhumaa radia allahu tacaala canhunna ayaa waxay tidhi raxmatullaahi calayka aba saa'ib shahaadatii calayka laqad akramaka allaah waxay tidhi naxariistii alle raxmatullaahi calayka abasaaib abasaaib waa kunyadiisii naxariistii alle dushaada ha ahaato abasaa'ibow markhaati waxaan ka ahay ilaahay inuu ku karaameeyey u fiirsada markaasaa nabi maxamed sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi wamaa yudriiki anna allaaha akramahu maxaa ku ogeysiyey alla inuu karaameeyey u fiirsada waa saxaabigaan soo tilmaamay markuu dhintay nabiga illin iyadoo ka daadayduu dhunkooda aad u jeclaa nabigu sala allahu calay wasalam ilim a indhihiisa ka daadiy si u jeclaa markaasuu yaa kuu sheegay in ilaahay karami maxaa yaa ku ogeysiye wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam yaa ku ogeysiiyey markaad leedahay alla karameey waxaan idiyay tiri laa bi biabi anta wa ummi hooyada iyo aabbahay aan kugu furtaa kugu furtaa rasuulka allo oo waa kaa jecelay aabbihi aabbahay iyo hooyaday ma ogi in ilaahay karamiin kale waa ka joogsan markaasaa rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam ama هو faqad jaa'ahu alyaqiin ninkan waxa u yimid yaqiinti min rabbi xaq rabbigiisa uga timi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka alyaqiin wa mawtka yaqiin yaqiinti u timid xaq rabbi uga timid wa inni la arju lahu alkhayr khayr wa urjayna ninkan khayr an urjayna wallahi ma adri wa ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ilahi baan ku dhaartan ogeyn anugu maa yufcalu bi a nusooyinka gobolka hadda weliba nuskadeena ku sugan bukhaarigana sida ku sugay xadiisku laba riwaaya lagu wariyey maa yufcalu bi aniga nebi maxamed waxa lagu samayna waxaa kaloo lagu wariyey maa yufcalu bihi cumaan ibnu madcuun waxa lagu samayna wallaahanan ogey wuxuu yidhi xaafidku wa haada ashbahu an yakuuna huwa almaxfuud lafdiga maxfuudka ah kan kale waa shaad wey waxay tahay wallaahi maa adri maa yufcalu bih qismahan waxa lagu samayna wallahina ogey rasuulka allahna u fiirsado qofka ka dambeeyo ogaa karayuu nabigu dadka uu leeyahay hujada waa loo waxiyo iska dhima soo ma jeedi taas waa daliil cad oo qof aan waxyi lagu sheegin shaaricu sheegin inaa la dhihi karin waa hujada waxaan kaloo rabaa inaan ku daro alimaam daxaawi kitaabkiisa caqiidaha ee caqiidada ku qoran agsarkooda ahlu sunnuhu ku itifaaqeen mas'alo culummada gobol ku tacliiqiyeen way jirta laakiin agsarka caqiidada ku qoran waa caqiidadii ahlu sunnah waljamaaca wuxuu yidhi caqiidadiisa walaa nunazilu axadan minhum jannatan wala naar hal qof oo mu'miniinta ka mid ah waa ahlu janno dhihi mayno waa ahlu naarna dhihi mayno ilaa qof sharcigu sheegay maahan macna sowma jeedin imaam albukhaari kitaabkiisa saxiixa baab u qabtay wuxuu yidhi baabu laa yaquulu fulaanu shahiid baabkan wuxuu ka hadlaa qof lama dhihi karo hebel waa shahiid macnaha haddaan sharcigu cadday oo nabigu caddayn sala allahu calay wasalam mala dhihi karo markaasuu keenay xadiidka abi hurayra wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo ka hadlay mujaahidiinta ajarkooda wallaahu aclamu allaahu aclamu bima yujaahidu fii sabiili mujaahid ajarkaasuu leeyahay markaasuu nabigu yidhi ilaah hasee yaqaan qofka mujaahidka macnaha dadku ma wada yaqaanin adu waxaa dhacda qofaad mujaahid u taqanuusan ahayn mujrim buu yidhi saasaa dhici karta allah yaqaan qofka mujaahidka yidhi nabigu sala allahu calay wasalam xaafid ibn xajar oo bukhaariga sharxaya wuxuu yidhi ey calaa sabiili lqaci bidaalika qofkan waa mujaahid lama qadci karo آه ومجاهد قطع ان أنتيس مجاهد كي ما لديك إلا إن كان بالوحي الوحي نبوه بهذا معه نبي كان الله وحي الله صلى الله عليه وسلم وهو يجي واحد مدائر إشارة حديثك عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب مالك قبيه مركزوه يتقون في مقازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا وهو مركز كهذا إذا دقال لدينا وعطر هذا هو الشهيد هذا الواد انتسب الشهيد عطر هذا هو ولعله قد يكون قد أوقع فاحلته وعلى بيع كرتين ابن الأوغين او إيه قنينه رقيق أو حري او دابد يسكو حسنه صاصة بيع كرتين على بلاروه حرام الشهيد لا تقولوا ذلك هذه هنا عرمتاس هذا هو الشهيد هذا هو الشهيد حدهن ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وحد ترادان سيدي رسولك يري صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد قفك جدك على قدك على مدينك على نكر نقضه أما دينت على كوريالي ديدا اللوب دينا وشهيد اسكاير هذا قفك أصنع الله يقاوي ساسو إطلاقا تعيينك اسكاد داية إطلاق مركز في حديثكم حديث حسن الإمام أحمد وريه imaam axmed uu wariyey xaafid ibn xajar sharxi wuxuu ku qatimay sidaa wuxuu yidhi falmuraadu annahyu can tacyiini wasfi waaxidin bicaynihi biannahu shahiid ujeeddadoo dhan waxay tahiyo khulaasada mas'alada waxaa la diidayaa qof in la cayiro laydhaha hebela shahiid ah, hebela shahiid ayadoon sharcigu sheegin oo nabi sheegin bal yajuusu an yuqaala daalika calaa dariiqi ijmaali tacyiin lama ogolo ijmaalan la ogolo ijmaal waana midaas mid ay kala garan waayeen dad badan oo waxay leedahay maxaad leedahay hebel shahiid mooya lama dhihi karo shuhadadii uxud shuhadadii beder soota la yidhaah wuxuu yidhi taas waxaa loola jeedaa ijmaal ama waxaa loola jeedaa waxa weeyaan cala alxukmi daahir xukunka daahirkaa ah, qofka muslim iyo gaalo dagaalamayo lagu dilo qofkaas la mayrimaa lagu tukama waa la yska caasa xukunka daahirka waa shahiid saasaa laga hadlay marka la shuhadadii uxud iyo beder saasaa laga hadlay ee calaa wajhi tacyiin nabigu qofkuu sheegay kaliyaha la dhihi kara salawaatu ullahi wasalaamu calayh wakadalika alxaafid maxamed ibnu cali alkarji suuratu lmudasir markuu maraa wuxuu yidhi almaqtuulu fii sabi wuxuu yidhi falaa kamaa yuqaalu almaqtuulu fii sabiililahi shahiid wuxuu yidhi qofkii lagu dilo ayadoo muslim iyo gaala dagaalamayeen shahiid alaska yidhaahuun markaas wuxuu yidhi فإذا قتل شخص بعينه لم لم يجوز أن يشهد عليه بالشهادة قف معين مركز الدلو كان شهيدك يا لما ديكرو الله ديكرو كان شهيدك كما قال عمر بن الخطاب وصيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث كان هذا عقيني صحيح المسلم كوحا كسرا maalintii khayba saxaabada gobol ka mid ah inay soo dhaqaaqeen oo hebel waa shahiid هبل لو شهيد هبل لو شهيد ماكي دابا ميت كلا شيغه ماركا سنه وي رسول الله عليه الصلاه كلا كجور وشهيدي دي ما هان كلا كجور اني رايت في ما انا نار تقوا كيسو دكجي هذا كوره غرب كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لي تاسيتو غيرك غير قف غيوان سمعتي كلا اني رايت في النار fii burdatin qallaha go-uxa haniimada ka mida ayadoon la qaybin oo caba idan kulaasadu maxay tahay hebel waa shahiid hebel waa ahlu janno sooma jeedid arrintaas jesiga iska oo qaarkood ka sii gudboyinado waa ahlu janno anigana hadda isagaaba ii shafiica weliba waayahan dambe waxaa laga dhigay axkaamtii sharciga hede waa weyneed arrin iska siyaasi waqtigii jameedaha laga soo bilaabo koox walba qofka ayaga u dagaalama shahiid hoosaa laga qora shahiid laakiin ogow saxiixaas maaha midka ilahay agtiisa ka socda taas waxaad ku khaldan ka fiirso maanta maanta ka fiirso waxaad ku dhimanayo waa shahiid marku waa ku dhihi kara kooxdaada waa ku dhihi karta waa kuu fuuda laakiin ilahay hortiisa marka la tago xaqiiqa socod doonta arrinta siyaasiga ma soconayo marka wejiga alle waxaad la tegi lahayd ka diyaargarow qofaan nabi maxamed kuu sheegay sala allahu calayh wasalam wa shahiid ha iska dhih kuwii nabigu yidhi ad dhihi kartaa sida casharatu mubashariin biljanna sida waxa weeyaan cabdullahi ibnu salaam sida gabadhii alqumaysaa sida bilaal iyo suraan sida cabdullahi ibni camr ibni xaraan jaabir aabihii iyo kuwii lamidka ahaa alquraa asabciin kuwii lagu dilay biirhu maxuuna dadkii nabigu yidhi waa ahlujanna kuwaas ad dhihi karta ka masaladaas aad in looga fiirsado weeye wamaa adrii ma ogi maa yufcalu bii waxa aniga laygu samaynaa walaa bikum idinka waxa laygu samaynayna ma ogi ay fi dunya in attabicu maa attabicu raaci maa ilaa maa diinkii maahan yuuxaa ilaya lai waxyoona fiih nabigu sala allahu calay wasalam waxa uu samaynaa waxa uu ku hadlaa dhammaan waxyigaasu dabasi ra'yigiisa kama hadlo wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxaa وحي درس على النبي صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وما أنا أنقل الميه إلا نذير مدق يا أيامها دقاء مبين بين الندارة دين دي سيسك عطاي قال تعالى إلى وحيري وإذا تطلع مركب الواقع عليهم قال هذا كركو آياتنا آيات كنا بينات حالهم آيادو كوا عد qaala aladiina kuwii waxay yidhahdaan kafaruu gaaloobay lilxaqi liajli ilxaqi xaqa dartiis waxay yidhahdaan xaqoy diidayaan dartiis waxay u yidhaahdaan lamaa jacahum xaqu markuu u yimaado haadaa waxa maxamed la yimin sixrun waa falfal sixirkoo mubiinun bayinun oo iska cad qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu maxamedaa been abuurtay qul waxaa tidha nabiga suubana in iftaraytu anugu haddaan been abuurtay falaa tamlikuuna lii ii milki maydaa ey an tadfacuu canii inaad iga difaacdaan min allaahi min cadaabillahi xaal uu ka mid yahay shay-an hal shayna huwa allana allah huwa allaahna aclamu asagaa u ogaal badan bimaa tufiiduuna fiih waxa aad dhex dabaananaydaan kafaa bihi allaha ku filan shahiidan xagga maqaatiga baynii wa baynakum aniga iyo idinka dhexdeenna وهو اللهنا الغفور ومد بدافة الرحيم أو محريس بضان قل نبيك صبنا ما كنت أنور ميه بدعا بالله أي أول رسول ميه وهي بالله ميه بالله قاسوا من الرسول الرسول شحق وذكاء هذا وما أدري من أبي ما يفعل بي وحل يقول سمينا ولا بكم إذنك وحل يقول سمينا في الدنيا إن أتبع ما أتبع عنك مرة ilaa maa diinkii maahan yuuxaa ilaya la ii waxyoonaa wamaa ana aniguna meeyihii ilaa nadiirun digeeun maahane digehaasoo mubiirun bayinu nadaarati digintiisu ay cad tahay qulle nabiga suubana ara'aytum gaalo bal iiga warrama maadaa xaalukum bal xaalkiinnu wuxuu noqon iiga warrama in kaana qur-aanku hadduu ahaaday min cindi ilaahi ilaahay agtiisa mid ka sugnaaday wal xaalna uu ahaaday mid ilaahay agtiisa ka sugan kafartum qad kafartum bihi aad ku kufrideen idinku oo wa shahiidda uu ka markhaati kacay shaahidun mid markhaati kaca shaahidkaasoo min bani israa'iil ee reer banu israa'iil ka mid ah calaa midli qur-aankan kitaab lamid oo towraad ah oo qur-aanku wuxuu sheegaya sheegaya uu ka markhaati kacay oo fa aamana uuna rumeeyey wastakbartum idinkuna aada isweynaysiideen in allaaha allah laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm addaalimiina gardaran wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay liladiina liajli ladiina dadkii dartood waxay u yidhaahdeen aamanuu xaqa rumeeyeen low kaana hadduu ahaa lahaa maa jaa bihi muxamedun sala allahu calayhi wasalam waxa uu muxamed la yimid khayrun hadduu ahaa lahaa maa sabaquuna noogama hormaran mu'miniintu ilayhi waxa uu la yimid qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waid waqti lam yahtaduu aysan ku hanuunin bihi waxa nabigu la yimid فسيقولون وحي به دونان هذا كان إفك وبين أبوه إفك قاسو قديم هريي ومن قبله قرآن كورتيسنا كتاب موسى نبي الله موسى كتاب كيسا قصبنا هذا imaaman xaalo uu yahay kitaabka nabi muuse mid lagu daydo wa raxmatan naxariis xaalo uu yahay wahaada kitaabkan qur-aankana kitaabu waa kitaab kitaabkoo musadiqun rumaynaya limaa qablahu min alkutub wax alla wixii ka horreeyey ee kutub ah lisaanan luqo xaal uu yahay ayuu rumaynaa lisaankoo carabiyan luqo carabiya loo nisbeeyey wuxuu u rumaynaa liyundira inuu u digo kitaabku aladiina dadkii dalamuu dulmiga sameeyee iyo wa bushraa inuu u bishaareeyey lilmuxsiniina dadka camalka wanaajiyey in aladiina dadka qaaluu yidhaahdeen rabbunaa macbuudkeenna xaqaahu allaahu wa allah uma markay yidhaahdeen ka gadaalna istaqaamuu toosnaadeen falaa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin fii maa yastaqbiluuna waxa ka horreeyay arrimaha ay soo qaabilayeen ee qiyaamaha إلى وحي ولاهم من أن يحزنون وكثيرا يونا على ما تركوه في الدنيا وحي الدنيا وصوت تغير أولئك كوا إيمانك يعملك صالحا لغير أصحاب الجنة وجنة أصحاب تيدا خالدين حالا أي كوار دونان فيها جنة جزاء أبا المرين أي الأبا المرين bimaa camalkiyana lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa sameeya ay bihi camalka ilaahi weynaa nabigiisa suban wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam qul waxaad ku tiraa nabiga subano ara'aytum gaalo bal iiga warrama ee labadii mafcuule ara'aytum waa la xadfo ara'aytum bal iiga warrama ey maadaa xaalukum xaalkiinu muxuu noqon see xaalad diinu noqon maanta waxaa leedihin wax nabigu la yimid waa quraafo hadduu xaq noqdo ay sugnaato inuu xaq yahay idna aad diideen bal xaalkiina ka warrama sow ma adnan khasaarin taas wax ma u dhigateen marna taas ma ka fekerteen wax aad dicaayadda ku furaydo aad la dagaalamaydo aad ka been sheegaydo hadduu yahay diinka allo xaqa ahaa waagu kugu baryo markaad rabbi hor marna ma ka xisaabtantay arrintaas soma habboona maanta inaad ka xisaabtanto qulna nabiga suubano ara'aytu maliiga warrama gaalo ay maada xaalukum xaalkiin muxuu noqon in kaana qur-aanku hadduu ka ahaaday min cindi illaahi allaagtiisa hadday idiin sugnaato ay caddaato ila waa la hubaahe in kaana hadduu qur-aankaanu ka ahaaday macnaha inta shardiga waxa loogu xidhaa taradudku xagga nabiga kama jiro sala allahu calayhi wasalam qur-aanku inuu ilaahay agtiisa ka ahaaday laakiin waa biictibaarihim ayaga xaggooda day sugnaato ka warrama wax ma u dhigateen taas waxaad u diyaarideen ma la in kaana hadduu ka ahaaday qur'aanku min cindi illaahi alla agtiisa walxaalna uu ka ahaaday kafartum qad kafartum bihi aad ku oo wa shaahidda uuna ka markhaati kacay shaahiddu mid mara kaca shaahidkoo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah calaa milihi kitaabkan oo kale kitaabkan waxaad hadda ku diidaydaan waa bacfiga uu sheegayo alla keliya ha la caabudo dhammaan macaanida uu sheegayo kutubtii hore inay sida u sheegayeen nin reer banu israa'iil hadduu ka marqaati kaco ka warrama waa cabdullahi ibnu salaan oo islaamay sida qur-aanku sheegaya tawraad sheegayduu leey ka warrama taas macnaheedu waxay tahay dhammaan kutubta alleh masaladan tawxiidka miday ka ahaayeen ilaah wuxuu yidhi subxaana bal ka warrama hadduu ka markhaati kaco mid reer bani israa'iil ah oo fa'aamana uuna weliga rumeeyey oo fa'aamana uuna weliga rumeeyey wastakbartum idinkuna iska weynaysideen oo diideen wastakbartum can itibaaci raaciddiisana aada iska weynaysideen jawaabu shardigii ayaa la xadfay oo layidhi ar in inta shardiyada jawaabkeedii waa la xadfay jawaabkii marka wuxuu noqon afa antum dullaalu daalimuuna ma dad baadiyaysan oo daalimiina markaas soo maahan arrintu saas afa antum dullaalun daalimuuna ma markaas kuwa baadiyaysan oo daalimiin ah waa tihiin wey ilaah wuxuu yidhi subxaana in allah allah laa yahdii mahmun hanuuniyo alqowma qoom قوم الظالمين قردرا أو مشركين وقال الذين كيوا وحي الذين كفروا قالوا بي للذين لأجل الذين ضدك درتوا وحي الذين آمنوا حقهم أيين مؤمنين تا معين أي أقبان أي وحي الذين لو كان كان الاسم كيف حدو حيلدا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحن محمد لي من أي رهدين لو كان خيرا هدو خير حالها maa sabaquunaa mu'miniintu noogama hormarin ilayhi maagaas waxay tilmaamayaan mu'miniintii mustadcafiinta ahaa ee aan dhaqaalaha lahayn bilaal oo kale cammaar oo kale suhayb oo kale khabaab ibnucarabti oo kale iyo intii la mid aheed mustadcafiinta ahaa qaar addoomma ahaa waxay leeyihiin haddii waxa muxamed la yimid uu khayr yahay kuwaas noogama hormarin ee annaga uga hormari lahayn saasay leeyihin marka fiiri waxa ay wax ku qeen waxay leeyihiin dhaqaalihii annagaa badan xooggii annagaa badan waxay daliil u taha alla inuuna jeceli mar haddaan xoolo iyo xoog haysano kuwaasna uu naga jeceli wixii khayra marka annaga alla na waafajila saasay leeyihin marka waa dalaal waa dalaal waxa uguma qiimeeyo qofka xoogga iyo xoolaha magaca iyo mansirka ee waxaa lagu qiimeeya iimaanka iyo taqwada waxbaa ka qaldan masalo muhiim ah qaacido weyn sunnada iyo bidcada lagu kala saaro uu halkaas xaafidku ku keenaa oo ahlu sunna waljamaca iska leeyihiin hal shayna waa muhiim inaad ku baraarugto dadka adugu inaad kala calaamadaysato adoon waxba oqoon oo tira hebel ahlu sunna wey imaamu faqalayn hebelna mubtadic waayo waxay kaa fogaynaydaa xaq inaad fahamto xaqana waxba kama tarto ilaahay agtiisana shilin kama goydo inaad adugu sumad iskaga kala dhigato laakiin daad rabto inaad xaq ku taagnaato intaadan dadka hebel iyo hebel dhihin xaqa la barta xaqu asagaa marka dadka ku kala bara isagaa kuu kala caddaynaa xaqiiyaad barata xaqii waxaa laguu sheegay waxa uuya dariiq uuya hadhow qofka ku taagan ahlu had waxaad aragtay qof khilaafsan waa ahlubaatilka taasaana sax taasaana sax sababtoo ah masaa'ilku boqol maahan kun maahan waa tiradii ka bateen laakiin maxaa muhiima qaacidada asalka inaad fahamto hadhow meel alla meesha ku aragto bidcada waa fahmi kartaa qofka mubtadicana waa fahmi karta dad intaad iska calaamadaysaneed waxaa kaaga fiican diinta inaad barato adoo diinta calaa yaqiinin ku sugan hadhow qofka sunnada khilaafsan sida habeen iyo maalin aysan iskugu ekayn saasaad u kala garanay qofka sunnada khilaafsan iyo qofka bidcada ku sugan bal dhegayso xaafidku hadalka u yidhi maahan qowl xaafid maahan qowl caalim waa qaacidada ahlu sunna waljamaaca wuxuu yidhi xaafidku meesha gaaladu ka yidhaahdeen low kaana khayran maa sabaquunaa ilayh ahlu sunna fiiri waxay yidhahdaan وأما أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة فيقولون أيقوا وحي رهدان في كل فعل وقول فعل كستا إيا قول كستا أو لم يثبت عن الصحابة عن صحابة كسبنين وفي صدق قول كستا إيا فعل كستا صحابة لغا سوء جاري دان صحابة لغا سوء جاري نبينا لغا سوء جاري لأن نبينا لغا سوء جاري صحابة إيدي كسوء جاري nabina lagama soo gaarin saxaabana lagama soo gaarin qowl kasta iyo ficil kasta huwa bidcatun ay yidhahdaan ahlu sunna waljamaca huwa bidcatun waa bidca waxaa maxaa dhacay wuxuu yidhi liannahum low kaana khayran la sabaquuna ilay meeshay gaaladu ka yidhahdeen hadduu shaygaanu qayb yahay annaga u horumari lahayn maa sabaquuna ilayhi ahlu sunna waljamaca waxay yidhahdaan shaygaanu hadduu khayr yahay saxaabada nooga horumari lahaa hayr ummaddan ayaga ugu qayb baro ayagaa ilaahay janno u ballan qaado ayagaa nabigu ugu markhaati kacay sala allahu calayh wasalam kun iyo afar boqol oo nabiga beeca kula gatay geedka hoostiisa laqad radiya allahu cani ilmu'miniina waa kuwii ku soo in rabbi raalli ka noqdo nabiguna sala allahu calay wasalam xadiiska muslimka uu yidhi hal mid ka gelima kun iyo afartaas hadda waa hal mid ka gelima marka qowl kasta iyo ficil kastoysan ayagu alle ku caabudin ahlusunna waljamaca waxay yidhahdaan waa bidci maxaa yeelay liannahu low kaana khayran la sabaquuna ilay hadduu qowlkan ama ficilkaanu khayr yahay saxaabada nooga hormari lahaayeen maxaa dhacay liannahum saxaabadu lam yatrukuu khaslatan min khisaali lkhayri hal arrin oo arrimaha khayrka ka mida saxaabadu kama tegin ilaa waqad baadaruu ilayha waa u degdegeen sideeda qaacido waxaa ah arin kasta oo wakhtigii saxaabada cillada lagu samayna ay wakhtigaas taagneed wax maanica oo hor taagnaana aan la arag saxaabadu haddaysan samayn waa bidc maxaa yeelay haddaysan samayn cillada aad maanta u samaynaydana waagaas waa wax diidanaa oo sababana ma jirin macnaheedu muxuu noqonaa ayadoo ciladii loo samayn lahaa taagan wax hor taaganna aan la arag ay khayrkaa saxaabadu ka tageen ay noqeen khayr ay saxaabadii ka gaabiyeen aniga lay waafajiyeen noqeen qaar ka midana hadda ahlubidcana waaba yidhaahdeen ha oo nin ah la weydiiyey soo ma jeedi waxaa la shiikh macaatinta dadku markay dhintaan xafladaha loo sameeyo ee soomaalidu tacsiida ku magacaabto tacsi waa sharci kan tacsiin lama yidhaa ma'tamaa leena waana xaaraan afarta madoob isla ogol marka waxaan waana la haystaa xaa u daliila shiikow adaa nagu hogaami jiray ani wadaada la weydiiy markaasuu yidhi xay ina leeyihin kuwa ina haysta markaasuu yidhi waxayna leeyihiin saxaabadu niyaaxay u yiqiineen baroor diiq mana samay jirin muxuu jawaab matan uu yidhi khayr saxaabadii aysan helin haddii laydiin furay ma iska haysataan khayr saxaabadii aysan helin oo la waafajin haddii baabkeeda laydiin furay xaad la qayliyaydaana u raadayda daliilka ma iska wadataan ma saxa saxaabadii looma furin annagaa loo furay ma saxa sax maa qalad wey qayl wa waa bidc waa dalaal subxaan allah a'immada muslimiintu u wada sheegi jireen bal waxaad kaloo fiiridaa alimaam cabdiraxmaan ibnu axmed ibni rajab alxambali kitaabkiisa bayaanu cilmi salaf على علم الخلف بيان فضل بيان فضل علم السلف على علم الخلف عضينت علم السلف إنه كفضل بنا علم الخلف كتابته كألفي سو ما تجدي ويقول فعما ما اتفق على تركه وحي اللي يسكو وافقوا سلف يسكو وافقين وي إن لقد تقوم إلهي اللي عابدين falaa yajuusulcamalu bih ma bannaana in la sameeyo oo ilaahay lagu caabudaa la yidhaha salafkiina waa isku waafaqeen inaysan samayn liannahu maa tarakuuhu ilaa calaa cilmin annahu laa yucmalu bih wax kale ugama tegin waxay uga tageen cilmiyay u lahaayeen waxaan inaan la samayn oon ilaahay lagu caabudin sow nasiib darro maaha shay la isku waafaqsan yahay kan samayna iyo kan diidan ee la leeyahay lix boqoloo sano nabiga kadibaa la sameeyey in la haysto maalin walba oo leena waa khayr may qaar maaha saxaabadii iska daayay salafka xataa qalabkii hore ma samay soo ma jeed waxay uga tageen u leeyahy waxay ogaayeen in laga taga ina saxbiita marka waa inaad taqaana dariiqada qaacidada iyo istidlaalka ee waxaan saxaabada laguu furin haddaad laguu fura iska wado warkaasu ma or soconaayo maa sharciga agtiisa war aad liita waa waa shar wax saxaabada aan loo furinoo adiga laguu furo ee khayr qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waid lam yahtaduu waid waqti lam yahtaduu aysan ku hanuunin gaaladu bihi qur'aanka ay maa jaa bihi muxamadun sala allahu calayhi wasalam diintii nabigu la yimid haddaysan ku hanuunin fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan haadaa midkaanu ifkun waa been abuur been abuurkao qadiim lori iil haddaysan iyagu hanuunka waafaqin waa dalaalay ah, leey hadduu xaqii anuu aan waafaqo war sax adigu miisaan mat miisaanku waa kitaabkii sunada ah, hebela iiga horreeyey iyo waxaas lama rabo waa xasad shaydaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa min qablihi kitaabkan qur-aankaa hortiis kitaabu muusa nabi muuse kitaabkiisa ayaa ahaaday imaaman xaala uu yahay kitaabka nabi muuse mid lagu daydo wa raxmatan naxariis xaala uu yahay kitaabka nabi muuse wa haadaa qur-aankaanuna kitaab waa kitaab kitaabkoo musadiqun rumaynaya limaa qablahu min alkutubi dhammaan kutubtii ka horreyday lisaanan luqa xaale uu yuhu rumaynaa lisaanku carabiyan luqa carabiya loo nisbeeyey liyundira inuu digo daraaddeeduna u rumaynaa aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyeen acdamu dulmina waa al-ishraaku billaah iyo wa bushraa bishaaro daraaddeed lilmuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya uu bishaaraynaa ina aladiina dadka qaaluu yidhaahdeen rabbunaa annaga rabbigeen allaahu waa allah macnaha khaaliqeenna macbuudkeenna xaqa ee mudan inaan caabudno waa allah dadka yidhaahdeen ey akhlasulcamala lilaah dadka camalkooda ilaahay u barax tireen uma markay alla u barax tireen ka gadaal istaqaamu toosnaadeen istaqaamu toosnaadeen waa maxeen wa camiluu bidaacati illaahi tacaala calaa maa haddana kadib sameeyeen daacadii alle ku dhaqmeen ayagoo ugu dhaqmaya sidii ilaahay u jideeyey maxay isku darsadeen marka iimaan iyo camal saalix ina aladiina qaaluu rabbuna allahu waa maxay ay akhlasu lcamala lilahi dadka shirkiga ka bari noqday ee ilaahay camalka u kali yeelay uma staqaamuuna waa maxay wa camiluu bidaacati illaahi tacaala calaa ma sharacu ilaahi weynaa daacadiisa ku toosnaaday siduu alla u jideeyey falaa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin fii maa yastaqbiluuna min umuuri alaakhira waxa ka horreeya arrimaha aakhirada ah cabsi dushooda mahan maalintaas ma cabsan doonaan wey adduunkay cabsadeen walaahum mana ahan yaxsanuuna kuwa ka burgaya calaa maa khallafuuh waxay adduunyo uga soo tageen oo waxay adduunya uga soo tageen nicamkay haysteen hadday tahay ka murgi maayaana waa ka raysanaya oo wax ka fiicana la siina hadday tahay ehelkay ka soo tageenna alla u daryeelay ilaah wuxuu yidhi ulaa'ika dadka sifaaddaas iskale oo waa sifaadee akhlasu lcamala lilaah wa camiluu bidaacati illaahi tacaala calaa maa sharac dadka ikhlaaska laga helay iyo daaca ku dhisan daliil iyo sharc dadka ulaaika dadkaas la soo tilmaamay asxaabul jannati waa jannada asxaabteeda khaalidiina xaalo ay ku waari doonaan fiiha jannada jazaan abaalmarin ayaa lagu abaalmariyey bimaa kiya lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna inay sameeyaan qulle nabiga subana ara'aytum gaalo bal iiga warrama maada xaaluku arrintiinu say noqon ma ka fakerteen in kaana qur-aankanu hadduu ahaaday min cindilaahi ilaah agtiisa mid ka sugnaaday wal xaalna wuu ahaaday kafartum qad kafartum idinku aad ku kufrideen bihi qur-aanka oo wa shahiida u ka markhaati kacay shaahidun mid markhaati kaca shaahidkoo min bani israa'iila ka mida calaa midli qur-aankan oo kale kitaab qur-aanka lamida qur-aanka wuxuu sheegaya sheegaya oo fa aamana uuna rumeeyey oo wastakbartum idinna aada iska weynaysideen can itibaaci la raacidiisa afa antum dullaalun daalimuuna ma tihiin kuwa lumay oo baadiyaysanoo daalimiin in allaha allah laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm addaalimiina gardara wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobeen liladiina liajli ladiina dadkii dartood waxay u yidhahdeen aamanuu xaqa rumeeyeen low kaana hadduu ahaa lahaa maa jaa bihi muxamadu nabigeenna maxamed ahay leeyihiin sala allahu calayh wasalam wixii uu la yimid hadduu ahaa lahaayay yidhaahdeen khayr iyagu nabinimo uma ogola ee maxamed ay leeyihiin wixii uu la yimid khayr hadday ahaa lahaayeen maa sabaquunaa mu'miniinta mustadcafiintaahu noogama hormareen ilayhi waxa uu la yimid qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi وإذ وقت لم يهتدوا أيسن كهنونين به أي بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحمد يقول لي من مركيسن كهنونين فسيقولون قالوا وحيدون هذا متك أولي من إفك وبين أبوه إفك قاسوا قديمه الرئي قال تعالى إلى وحيري ومن قبله قرآن كورتيس كتاب موسى نبي الله موسى كتاب imaaman xaala uu yahay kitaabka nabi muuse mid qayrka looga daydo wa raxmatan naxariis xaala uu yahay kitaabka nabi muuse wa haadaa qur-aankanuna kitaabun waa kitaab kitaabkoo musadiqun rumaynaa limaa qablahu min alkutub lisaanan luqa xaaluu ku soo degay uu rumaynaa lisaanan luqa xaaluu yahay lisaankoo carabiyan carabi loo nisbeeyey liyundira inuu u digo daraaddeedu u rumaynaa kutubtii hore aladiina dadkii inuu u digo dalamuu dulmiga sameeyee iyo wa bushraa bishaare daraaddeed lilmuxsiniina dadka camalkooda wanaajiyo ugu bishaaraynaa ina aladiina dadka qaaluu yidhaahdeen rabbunaa annaga rabbigeenna macbuudkeenna xaqaana ah allaahu wa allah uma markay yimaadeen ka gadaalna istaqaamuu ku toosnaadeen cala dariiq falaa khawfun wax cabsiyo calayhim korkooda ma ahanin fii yastaqbiluuna waxa ay qaabilanaayeen arrimaha qiyaamaha ah walaahum dadkaasna maahan yaxzanuuna kuwa ka tiraan tiiraanyoona calaa maa khallafuu ay calaa maa tarakuhu fi dunya waxay adduunya uga soo tageen kama murgayaan ulaa'ika dadka ikhlaaska iyo laga helay camalka saalixa ee mutaabaca ku dhisan asxaabuljannati waa jannada asxaabteeda dadkaasaa jannada degaa khaalidiina xaalo ay ku waari doonaan fiiha jannada jazaa'an abaalmarin ayaa lagu abaalmariyey bimaa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameeyaan ay bihi fi dunyaa wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed